bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعiin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii matn الأربaciin الnawowiya lilإimaam الnawowiyi raximah اllah tacaalى alxadiiث الtaasic can abi hurayrata radi اllah cnه qaal samictu rasuula اllahi slى اllah عlyh وآlih وslm yquul ma nahaytkm canhu faاjtanibuuh wma amartkm bihi faatuu minhu ma اstaطactum fainama ahlaka اladina min qablikum kahraة masaa'ilihim waاkhtilaafuhm clى أnbiyaئihim rawaahu اlbukhaariyu wmuslim can abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabiga abi hureyre la yidhaahdo magaciisana cabdiraxmaan ibnu sakhr ayaa la yidhaahdaa cabduraxmaan ibnu sakhr ayaa la yidhaha magaciisa eh, sida culammadu u badan tahay cabduraxmaan ibnu sakhr ayaa magaciisa uu yahay abu hurayrana loo yaqaanaa kunyadiisana iyo naanaystiisaba sidaas weeyaan eh, waana axaadiid fara badan buu nebiga ka wariyey sala allahu calayh ali wasalam isagoo mudayar la joogo eh, waagii horena axaadiidta qaar inuu hilmaamo ayuu nebiga uga cawday oo uga ayuu u sheegay markaasuu nabiga sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi u duceeyey islamarkaana marka maro fidso ayuu yidhi maradii markii uu fidiyey ayuu isku laalaabay yidhi wuu isku laalaabtay markaas kadib abu hurayra waxa ma xadiid nebiga oo ka maqla sala allahu calayh waali wasalam saxaabada xaafidu saxaaba ayuu ahaayo saxaabada ninka ugu axaadiid xifdis badnaa ayuu ahaa axaadiidta hadda dawaaweynta kutubta islaamka ku taallo axaadiidtana bukhaari iyo muslim iyo kutubta kayrkood ahna isaga ayaa ugu axaadiis badan abu hurayra radi allahu canhu abu hurayra marka wuxuu leeyahay qaala samictu rasuul allahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan maqlay yaquul isagoo dhahayo maa nahaytukum maa wixii nahaytukum aan idinka reebo canhu maa shaygaa xaggiisa fajtanibuuhu ka fogaada maa wixii nahaytukum aan idinka reebo canhu xaggiisa fajtanibuuhu ka dheeraada wamaa wixii amartukum aan idin amro bihi shaygaas aan idin amro faatuu minhu kala imaada ma staطactum inta aad ka awooddaan kala imaada fa fainamaa ahlaka aladiina kuwii waxaa halaagay min qablikum idinka idinka horreeyey kahratu masaa'ilihim su'aashoodii badnaantoodiibaa su-aashoodii badnaanteedii baa halaajisay iyo wakhtilaafuhum khilaafkoodii calaa ambiyaa'ihim ambiyadooda ay weydaarteen oo ay khilaafeen ayaa halaajisay rawaahu lbukhaariyu wamuslim xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidkan asal weyn waxa uu u yahay laba maadaba maadda waxa ay tahay oo muhimadda xadiidka ama ahmiyadda xadiidka uu leeyahay xadiidku wuxuu tilmaamay allah subxaanahu wa tacaala waxyaabaha uu amray iyo waxyaabaha uu reebay alamru wanahyu amarka alle subxaana watacaala ee wax u reebay alle oo awaamirtiina in lala yimaado wixii alla reebayna laga fogaado waxaa kaloo xadiidku uu asal u yahay ama ahmiyaddiisa ama ahmiyadda xadiidka ka mid ah in diintu ay ku dhisan tahay fudayd oo ay fududdahay diinta yacni bimacnaa in lagu dhaqmo oo dadka yacnii ay ku dhaqmaan bashariyada alla subxaana watacaala uu usoo dejiyey diinkan inay ku dhaqmaan arrinta ayadaa inay fududdahay oo diintu waxaa weeyaan qawaaciddeedana waxaa ka mid ah rafcu lxaraj dadka in dhibka laga qaado ee dadka in la dhibo diinta uma aysan imaanin sida dad badan ay u haystaan ama ay u malaynayaan ee sida uu kuu tusaayana xadiidku macnaha uu kuu tusayana waxaa weeyaan awaamirta alla subxaana watacaala uu ku faray intii awooddiinna kala imaada ayaa layidhi oo marka waxaa weeyaan dahaaradii awooddaada intay tahad kala imaanaysaa haddaad biyo heli kartidna biyo ku dahaaro qaado haddaad waaysidna ciidda ku dahaaro qaado haddii labadaba la waayo ay suuragal kuu noqon weyso gacmaha aad ka xirxiran tahayna sidaada isaga tuko salaaddii waxay ku dhisan tahay fudayd oo nebiga sal alla ly slam wuxuu yidhi salli qaa'iman in istadacta istaag ku tuko haddaa awoodin fain lam tastadic faqaacidan haddaadan awoodin fadhi ku tuko fain lam tastadic facalaa janbin haddaadan awoodinna jiif ku tuko awaamirta dhan noocaas waa awoodda inta ay awooddaada la-egtaad samaynaysaa dahaarada sidoo kale xubnahaagii qaar haddaadan dhaqi karin biyihii aanay gaari karin inta aad ka dhaqi kartaa ka dhaqaysaa inta kalena waa iska daynaysaa soo ma garanin oo tayamum waxbaa waxbaad ku dhammaystiraysaa iyada dhan marka shareecada waxay ku dhisan tahay eh, eh, yacni qudrada bani aadamkay ku dhisan tahay walidaalika ilaahi subxaana wa tacaala qofka ee acmaasha ama awaamirta ilaahay ou ku faray waxaa asaas u ah qudro iyo awooda asaas u ah haddii qudradii la waayo waxaa weeyaan qofkii mukallaf ku noqon maayo camalkii intay awooddiisu la egtahay ayuu qofku wuxuu uga noqonayaa mukallaf ayuu ku noqonaya mid yacnii la kallifayoo lagu mashaqeeyey awaamirtii marka waa sidaas idan marka shareecadu waa shareeco aad marka sidaas xarajka iyo dhibaatada iyo dadka ka kor qaadaysa maa yuriid اllahu liyajcala calaykum min xaraj allah subxaanaه wa tacaala inuu korkiina dhibaato iyo culays ou yeelo alla ma rabo saasuu ilaahay subxaana wa tacaala u yidhi ayb yuriid اllahu an yukhafifa cankum wakhuliqa اlinsaanu daciifa alla wuxuu rabaa inuu idinka fudaydiyo fudaydkuu idinla rabaa nacam wakhuliqa اlinsaanu daciifa wahaakada nacam yuriid اllahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra alla subxaana wa tacaala fudaydu idinla rabaa ee culays idinkama rabo idinkuma rabo idinma rabo markii uu alle ka hadlayo soonka ayuu sidaa yidhi oo uu yidhi faman shahida minkum الshahra falyasumhu waman kana mariidan aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukhar qofkii jiran ama safar ku jiro maalmaha soonka ha iska afuro maalin kale maalmo kale ha qalleeya dhammaan marka waxay ku dhisan tahay wixii amar ah intii a ka awoodid ayay ku dhisan tahay laakiin wixii ilaahay uu kaa reebay subxaanahu wa tacaala ee nawaahida ah wax alla uu kaa reebay dhammaantiis waa ka wada haraysaa qayb ka har qaybna iska samey ma lagu dhihin iyada soo ma garani maxaa yeele nebiga sala allahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi maa nahaytukum canhu fajtanibuuhu waxaan idinka reebay dhammaantiis ka hara sida maalan khamrada oo kale ilaahay waa reebay ma lagu dhahayo khamrada waa lagaa reebay hacabin intii aad awoodo yacnii marmarna iska cab ma aha marka waxyaabaha alla reebay dhammaanteed waa laga wada tegaa sababtoo ah iyagu asal maba aha wax in la keensada la rabo asala ma aha iyada laakiin waxa ilaahay ku amray waa shay aan joogin oo shaqo adiga lagu diray way shaqadiina karti iyo waxay u baahan tahay iyo awood qofku in uu leeyahay halkaas marka culimmada xadiidkan ayagoo ka ambaqaadaya sidoo kale waxay ka hadlaan eh, arrin ah yaa awaamirta waxyaabaha alla uu ku faray waajibaadka iyo waxyaabaha alla uu kaa reebay teebaa muhiimsan labadooda wax alla kaa reeba inaad ka harto miyaa muhiimsan mise wax alla ku faray inaad la timaadoo samaysaa muhiimsan culammada waxay u badan yihiin waajibaadka in lala yimaado ayaa ka khayr badan waxyaabaha alla reebayoo laga haro yani waxaa weya labadaas isku derajo ma aha waxaa darajo sarreeya waajibka oo lala yimaado sababto ah waajibka isaga nafsad ahaantiisaa loo baahan yahay isaga nafsad ahaantiisaa la rabaa shaygan laakiin lagaa reebay dhibkiisa ka tag waay nacam ee isaga looma baahno in la keensado mana loo baahno soo ma garani dhinacaas marka marka aad ka eegto shay yacni waajiba inaad la timaado iyo shay xaaraana inaad ka harto waxaa fadliga uu ku badan yahay waajibka inaad la timaado ayb walidaalika dadkeenna meelo badan waxaa qalad badan baa ka haysto arrintaan ma garanayaan markaase waxay u arkaan qofka khamrada cabo yacnii qofka salaadda aan tukanin iyo qofka khamrada cabayaa daran haddii la dhao kan khamrada cabaa daran bay ku leeyihin shuqulna iskuma laha kan salaad laawaha ahaa daran maxaa yale salaad la-aantu waaba gaalnimo sida axaadiis badan ay tilmaamayso xataa haddii aan la dhihin gaalnimo ma aha waajibkan uu la yacaayo ka tegaayo ee inuu la imaadee lagu addoonsaday ee ahayd yaa ka daran saas darteed marka mid salaadiina tukanaayo mararka qaarna khamrada cabaayo iyo midaan salaadba tukanaynin midaan salaad tukanayna daran labadooda oon khamro cabayn macnaheeduna maaha d waxyaabaha xaaraanta in layska sameeyo qofku yani xaaraanta inuu ka dheeraado haddii kale xaaraanta uu samaynaayo waajibaadka uu samaynayo wax ka googoynaysaa ayb oo waxay u keenaysaa waxaa la yidhaha xubuud juzi ah ayb xadiidku marka waxyaabahaas uu tilmaamayaa sabab buuna ku yimid xadiidkan sababta uu ku yimidna waxay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qudbaynaayo ayaa dad baa su-aale iyo weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi dacuunii maa taraktukum intaan idinka tegaayey idaaya inta aan aniga idinka tegaayey idaaya oo dadka idinka horreeyey su-aal badni ayaa halaajisay nacam iyo nebiyadoodu ay khilaafaan ayb can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal samictu rasuul allahi sala allahu calayh waali wasallaman maqlay yaquul isagoo leh maa wixii nahaytukum aan idinka reebay canhu xaggiisa fajtanibuuhu ka dheeraada wamaa wixii amartukum aan idin amray bihi shaygaasba shayga aan idin faray faatuu minhu kala imaada ma staactum intaad ka awoodaysaan awooddiin inta ay tahay kala imaada waanan miaalina marka shay kasta oo alla ku faray ee waajibaada waxaa weeyaan isagu wuxuu leeyahay istidaacadaadu ku xiran yahay waxaa iyadana sidoo kale meesha ku jiro shay xaaraana inaad ku dhacdo shay alla kaa reeba inaad korto iyo shay sunno ah in lala yimaado iyada yaa fiican haddii la yaraa yani waa inaad xaaraanta ka tagtaa muhim taa iskaswaa la garan karaa fainamaa ahlaka aladiina kuwii waxaa halaagay min qablikum idinka idinka horreeyey karatu masaa'ilihim su-aal badan iyo ikhtilaafu su-aashooda badnaanteeda iyo ikhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim iyo ambiyadooday khilaafaan xadiidka aakhirkiisana waxaa laga faa'iidaysanayaa dadku wax ay ku halaagsamaan laba shay inay dadka ku halaagsamaan su-aal badan su-aashu badan waa noocyo badanta waxay noqon kartaa in nebiyada la weydiiyo waxyaaba mucjizaada in la horsano oo la yidhaahdo waxaa waxaa keena markaasaan ku rumaynaynaa sida ay dhihi jireen dadkii horeo kale oo ahlukitaabkii nebiga ay ku dhaheen yasaluka ahlulkitaabi an tunazila calayhim kitaaban min aلsamaa faqad sa'aluu muusa akbara min dalika faqaaluu arina allaha jahratan muuse wax ka daranba weydiiyeen ilaahayna tusay dheheen su-aashaasoo kale marka waa midda lagu halaagsamaayo waxaa kaloo ka mida suaalaha sidoo kale aayaadka ilaahay uu soo diraaya iyo su-aalaha iyo qofku hadday dadku hadday intay su-aalo weydiistaan waxyaaba mucjiso ah oo nebiga runnimadiis tusaysa intay weydiistaan haddii loo keeno oo ay rumayn waayaan waa la halaagayaan halaag baa ka dambayna waxaa kaloo sidoo kale ka mida su-aalaha la reebay ee su-aalaha inta yani lagu talax tago waxyaabaha ilaahay axkaamta inta lagu talax tago su-aasheeda sida loo weydiinayo loo weydiinayo nebiga calayhi isalaatu wasalaam ay dhici karto marka shay ummaddan xaaraan aan ka ahayn in markaa lagu xarimo ay ka dhalan karto nacam ama shay ummadda aan waajib ku ahayn in waajib ay su-aashaada darteed ka dhigto walidaalika nabiga sal alla ly slam xadiis saxaaxa wuxuu ku tilmaamay acdamu almuslimiina jurman muslimiinta waxaa ugu dembi badan nin su-aashiisa muslimiinta wax looga xarimay nin su-aashiisii muslimiinta wax looga xarimay walidaalika ilahi wuxuuli yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazalu اlqur'aanu tubda lakum nacam yacnii wax haddii aad weydiisaan idin dhibaayo su-aalinina nacam marka nebiga calayh salaam lidaalika asxaabu rasuuli illaahi waxba ma weydiin jirin loomana ogolayn inay wax weydiiyaan dadka reebaadiyaha loo ogolaa inay nebiga wax su-aalaan sala allahu calay ali wasalam iyagana badanaa wax weydiin jiray iyagana marka waxaa loo yeeli jiray quluubtooda in lasoo dumo iyo baahi inay u qabaan maadaama asxaabtu nebiga iyagu mar walba la joogaan axkaamta nebigay ka arkaayaan intii ay u baahan yihiin reebaadiyahanu laakiin wax wax u ma laha markuu yimaado ayuu ka faa'iidaysanayaan walidaalika saxaabadu waxay dhaheen waxaan jeclaan jirnay nin reebaadiya oo caaqila nebiga inuu u yimaado sal l l slam yacni reebaadiye kasta ma aha reebaadiye caaqil ah inuu nebiga u yimaado oo markaas su-aalihiis annagana aan ka faa'iidaysanno sida dimaam ibni taclaba radi allahu canhu oo kale ee nebiga intuu u yimid yiri innii saa'iluka wamuqallidun calayka fi lmas'ala anu waxbaan ku su'aalaya su-aashana waa kugu dhibaya waa kugu adkaynaya weliba falaa tajid calaya ee ha iga caroonin markaasuu nebigu weydiiye yiri nacam wixiisii marka cudurdaarkiisiina waa hormarsaday su-aashiisiina marka wuu keensaday marka taasoo kale su-aalaha noocaas oo kale oo iyadana marka ay keeni karto in shay lagu xarimo aan awal xaaraam ahayn in laga fogaado waxaa kaloo ka mida ah su-aalaha badan kuwa iyagu ku dhisan madax adeega kuwa iskaga dhisan oo dadka yacnii layska un weydiinayo keliya oo ay tahay keliya un in dadka lagu dhibo ama dacwada lagu dhibo ama nusuustiiba looga hor yimaado walidaalika waxaa dhacday in asxaabu rasuulilah asxaabu rasuulilah marka waa gara jireen arrintaasoo kale abu hurayra radi allahu canhu ayaa wuxuu xadiis wuxuu keenay ahaa qofku haddii uu hurdo ka soo kaco saddex jeer weelka bannaankiisa gacmaha ha uga dhaqdo qofka yacni gacmihiisa ha iska dhaqo weelka yaanu ku dhex dhaqin ee bannaanka ha ku dhaqdo markaa kadib gacanta ha gashta hadduu rabo markaasuu baa wuxuu yidhi marka eh, ninbaa wuxuu yidhi ara'ayta ida kaana almihraas ka warran uu yidhi abu hurayra waalku haddii uu yahay waal weyn oo dhagax culus ah dhagax culus oo aan la jalleeci karin saan biyaha uga shubanayo wax ku dhacay ma aha keliya un muran buu ka rabay abuu hurayra marka waa gartay wuxuu yidhi acuudu billaahi min sharika yaa qayn ilaahay ka magangalayo inuu shar damacsan yahay buu fahmay abuu hurayra radia allahu canhu ibnu cumar kadalika asaga laftirkiisa waxaa ku dhacday nin baa wuxuu yidhi ibnu cumar baa wuxuu ka sheekeeyey xajarul aswadka in la dhunkado markaasuu wuxuu yidhi nin baa yidhi ara'ayta in suximtu bal iiga warran haddii la cariiriyo ara'ayta ara'ayta ara'ayta buu yidhi ara'ayta in suximtu ara'ayta in qulibtu haddii layga adkaada ka warran haddii laygu ciriiriyo ka warran markaasuu wuxuu yidhi ijcal ara'ayta fi lyaman ara'ayta yaman uga soo tag buu yidhi malaa nin yaman iyo meelahaas ka yimid buu ahaa ara'ayta yaman uga soo tag buu yidhi axaadiidta qaaduu yidhi ku dhaqan ayb marka aada joojiyo taas mararka qaar waxaa dhici jirtay marka waxyaabahaas kale asxaabta iyo laftirkooda mar waxaa jirtay ibn cabaas ibnu maajaha inuu warinayo umalaynaa abu hurayra wuxuu sheegay xugun awal hore u jiri jiray ee ahaa qofka haddii uu cunto bisil cuno inuu ka weyse qaato dab wixii dab la geliyeyba markaasuu yidhi ibnu cabaas anatawada'u min alxamiim ya aba hurayra abuu hurayrow biyo kulul oo dab la saaray baan ka weyse qaadanayna markaasuu wuxuu yidhi ya bna akhii ida jaءaka alxadiidu can rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam falaa tadrib lahu اlamhaal haddii xadiidka uu nebiga kaaga yimaado yacnii mahmahda iyo yacnii tusaalooyinka dambe iyo iska daayo sidii qaada de ibnu cabaas isagoo tacanud kama aha madax adeegna kama wado sunnada inuu ku diidana kama wado lacalla inuu markaa istifsaar iyo ama inuu u maleeyo xadiidkaaba inay in yacnii aanu ansixin ama waxaa dhici karta yani inuu yani naskhigii ka dambeeyey iyo waxyaaba la xiriira inuu yahay calaa kulli xaal yani ma asxaabtu marka waa diidi jiri su-aalahaas badan ma aanay jeclaa jirin su-aaluhu mararka qaar waxay noqon karaan mid yani aan xalaal miiradnimo ku dhisnayn oon warac ku dhisnayn maalan dadkii reer ciraaq ee nebiga wiilkiisii xuseen dilay ayaa ibnu cumar waxay su-aalayaan nin muxrima hadduu dilo xoonka warran bahalka xoonka la iraa ama nin muxrima haddii uu tiqsi uu dilo ka warnaynin nin muxrimo xaj xarman haddii uu diqsi uu dilo aw yacni uu dilo ka waran xajkiis maxaa ku dhacaya markaasuu wuxuu yidhi ibnu cabaa ibnu cumarna yaa ahla alciraaq maa akara tacanutakum maa akara tacanutakum tacanudkiinna madax adeegiinna badanaa waxaad dilaysaanuu yidhi wiilkii rasuulka sala allahu calayh ali wasalam xuseen oo nin saxaabiya oo nebigu jeclaabaa disheen tixsi baa ka hadlaysaa marka dadka noocaas qaabkan su-aalaha u weydiiyey dadka culamada waxaa laga rabaa inay fahmi karaanoo markiiba ay ka jooji karaan waxaa kaloo iyadana su-aalaha yacni baabkan soo gelaya ka mida waxyaabaha aan weli dhicin oo dadka qofkii intuu yacni ka jeesto awaamirtii alleh iyo yacnii cibaadadii alle subxaana wa tacaala ma samaynayo waa ka sii jeedaa meelay fariisanayeen maanta dhan marka hadday ifrid hadday waxaa dhacan ka waran war awaamirtan hadda taagan bal horta ku dhaqan imaado dad baa u dhan marka waxay ka yihiin masaa la xarimay ee muslimiinta laga reebay ayb fainamaa kuwii waxaa halaagay min qablikum idinka idinka horreeyey karatu masaa'ilihim su-aashooda badan iyo wakhtilaafuhum calaa ambiyaaihim iyo ambiyadoodu ay khilaafaan yacni dhibaatoo dhan iyo balaayo oo dhan waxay ka imaanaysaa ambiyada oo la khilaafo ambiyada oo nebiyaalka oo la khilaafo ayaa dhibaatoo dhan ka timaadaa oo waxaa weeyaan allana wuxuu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun oo yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadeen kuwa nebiga amarkiisa khilaafaayo inay asiibtoy ku dhacdo cadaab xanuun badan iyo eh, fidno inay ku dhacdo ama cadaab xanuun badan fidnadu marka culimmada qaar gaalnimo inuu ku dhaco ridda inuu ridoobo diinta ka baxo walciyaadu billah ayay keenaysaa marka ambiyada inaan la khilaafin weeyaan oo aan waxba lagu khilaafin weliba khaasatan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii la yaraysto qofka intuu fududaysta maxaa ka macno ah uu yidhaahdo marka dambe waxaa laga yaabaa inuu nebigiiba caayo sala allahu calayh ali wasalam hadduu nebigu caayana waa ridoobaya somakas qofka eh, marka sida khayr dhan waxaa lagu gaaraa ambiyada ilaahay oo la raaco shar oo dhanna ambiyada ilahay oo la khilaafo ayuu ka yimaada walidaalika qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka qiseeyey ambiyada oo dhan markuu ka hadlayo dadkoodii wixii la halaagay wuxuu sheegay in lagu halaagay inay ambiyadoodii khilaafeen cisyaan inay la imaadeen oo ambiyadii ku amar diideen nacam fii suurati huud haddaad akhrisaan qiso walbaa markii laga soo sheekeeyo waxaad arkaysaa marka ummad walbaa waxaa lagu halaagay inay ahayd nebigooda oo ay khilaafeen watilka caadun jaxaduu biaayaati rabbihim wacasow rasulahu waاtabacuu amra kulli jabbaarin caniid ayay raaceen shayaadiinay raaceen nebigoodii bay khilaafeen wahaakada qaala nabi saalex muxuu yidhi yaa qowmi laqad ablaqtukum risaalata rabbii wanasaxtu lakum walaakin laa tuxibuuna annaasixiin dadka naasixiintoo idiin khayr miiraayo daacadda idin ah ma jeclidiinu yidhi idinka marka ayb nabiy llaahi shucayb kadalika yaa qawmi eh, saasoo kale isaguna yidhi nacam waa idin eh, yani eh, waan idin naseexeeyey yidhi fa kayfa aasaa calaa qowmin kaafiriin marka see uga murgaa qoom gaaloobay oo naseexadii diiday oo ambiyadoodii iyo nebiyaalkii loo diray ku amarku amar diiday laqad ablaqtukum risaalaati rabbii wanasaxtu lakum fakayfa aasaa calaa qowmin kaafiriin Uh, uh, sidoo kale dadkii uh, nebiga calayh salatu salaam caasiyey ee dagaalkii beder kuwii lagu dilay sanaadiidu quraysh ee abujahl iyo raggii uu ka mid ahaa iyaguna waa tii ay nabiga calayh salaatu salaam amarkiisay diidi jireen waa la dagaaleen meel xun bay dhaxal markii ugu dambeysay nacam marka dhibaatoo dhan meeshaasay ka bilaabataa dadka muslimiinta marka waxaa laga rabaa inay yacnii awaamirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay weyneeyaan in allaale inta ay ku dadaali karaan inay dhaqangeliyaan na ay dhaqangeliyaan marna aysan yaraysanin maxaa yeelay haddaa ku madax adeegtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof caadi a ah ma ah oo aad ku madax adeegtay marka dambe waxay ku gaarsiin kartaa inkaar iyo balaayo inay kugu dhaco rawaahu lbukhaariyu can abi hurayrata radi allahu canhu qaal samictu rasuul allahi sala allahu calayh ali wasalam aan maqlay yaquul isagoo leh maa nahaytukum canhu waxaan idinka reebay fajtanibuuhu ka dheeraada wamaa amartukum bihi waxaan idin amrayna faatuu minhu ma staطactum intaad awoodaan kala imaada fainamaa ahlaka aladiina kuwii waxaa halaagay min qablikum idinka idinka horreeyey kahratu masaa'ilihim su-aashoodii badnaanteedii waاkhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim iyo ambiyadoodii khilaafidii ay khilaafeen rawaahu اlbukhaariyu wa muslim xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen alxadiiث اlcaashir xadiidka tobnaad can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh walih wasalam ina allaha طayibun laa yaqblu ila طayiba waina allaha tacala amara almu'miniina bima amara bih اlmursaliin faqala ya ayuha اrusulu kuluu min الطayibaati wاcmaluu صaalixا wqaala tacaala ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati ma razaqnaakum ثuma dakara الrajula yuطiilu الsafra ashcaثa aغbara yamuddu yadayhi ilى الsmاء ya rabu ya rab wmaطcamuhu xaraamu wmashrabuhu xaraamu wmalbasuhu xaraamu wgudiya bاlxaraam faأna yustajaabu lidalik rawaahu muslim xadiidkan axaadiidta waaweyn buu isaguna ka mid yahay oo kitaabkan arbaciinka ku sugan wuxuuna ka warramayaa xadiidkan waxaa weeyaan ducada aadaabta ducada iyo waxyaabaha qofka in ducada laga aqbala u diido waa marka baab aad iyo aad muhim u ah maxaa yeelay ducada diinta waxay kaga jirtaa meel aad iyo aad muhim u ah oo nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaado weyli iyadii baa cibaadadii lagu koobay mar hadday sidaa tahay marka habkii qofka muslimka ah ducadana waa laba nooc ducaau cibaada iyo ducaau mas'ala markaad alla caabudaysid yaadanba adiga ilaahu waxay si yaadanba dhihine waxaa weeyaan waxaad cibaadadaas waa un ducaa ku jirtaa soo ma garanin ducaa mas'alana waxaa weeyaan inaad alla ku caabuddo baryadaada ood alla bariso subxaana wa tacaala ayb marka baryihii alla la baryaayo subxaanahu wa tacaala aadaabta uu leeyahay iyo waxyaabaha haddii aad alla bariso in ducadaada la aqbali waayo sababi karo ee in ducadaadii la aqbalo waxyaabaha diidaayo hor istaagi karo ayaa lagu fahamsiinaya oo xadiidkan ku fahamsiinaya marka ahmiyaddaas buu leeyahay xadiidkan can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama rasuulku waxa uu yidhi ina allaha alla tayibun weeyaan mid wanaagsan oo tilmaamihiisa alla aad bay u wanaagsan yihiin magacyadiisu waa wanaagsan yihiin afcaashiisu waa tayibo waa wanaagsan yihiin laa yaqbalu alla ma aqbalaayo ilaa tayiban wax xalaal ah oo wanaagsan mooyaane wax kale ma aqbalayo alla subxaana wa tacaala waina allaha alla tacaala sareeyey amara almu'miniina mu'miniintii ayuu faray ou amray bimaa amara bihi lmursaliina rususha wixii ou amray alla mu'miniinta wuxuu faray wixii uu rususha faray faqaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha rusulu rusulay kuluu cuna min alayibaati xalaash xaggeeda wax ka cuna wacmaluu sameeya saalixan camal hagaagsanna la imaada oo sameeya wa qaala tacaala wuxuu alla yidhi yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo muminiintiina waa kan amarkooda kuluu cuna min qayibaati maa kii xalaashiisa wax ka mida rasaqnaakum aan idinku arsuqnay waxaan idin siinay xalaashiisa cuna rusushii marka maxaa la faray xalaal inay cunaan mu'miniintii maxaa la faray xalaal inay cunaan uma markaa dabadeed dakara arajula uma markaa dabadeed dakara nebigu wuxuu xusay alrajula ninka ayuu sheegay yudiilu safara safarka dheeraynayo oo safarkiisu uu aad u dheeryahay ashcaa basaasan oo timihiisu ay basaasan yihiin aqbara oo boor badan lugihiisu ay bus iyo boor badan yihiin iyo jirkiisa yamuddu yadayhi gacmihiisuu taagayaa ila samaa'i samada xaggeeda u taagayaa yaa rabbu yaa rabbu yaquulu wuxuu dhahayaa yaa rabbu rabbiyow rabbiyow yaa rabbu waa looawaa loo shaqlaa yaa rabbina waa loo shaqlaa yaa rabbu haddii la yidhaahdo waa isimkii isim mufrad oo munaada ah waa marka la binaynaya damaana lagu binaynaa haddii yaa rabbi la yidhaahdana yadi baa layadii eh, idaafadaa la gooyey marka yaa rabbii yaa rabbii oo kale rabbigaygiyo rabbigaygiyo waay markaayb wamaطcamuhu xaraamun waxa uu cunayana ay xaaraam yihiin wamashrabuhu waxa uu cabayana xaraamun weeyaan wamalbasuhu waxa uu xiran yahay dharka uu xiran yahan xaraamun weeyaan waqudiya wuxuu kusoo waxaa lagu koriyey bilxaraami xaaraamtii baa lagu soo koriyey fa anaa sidee baa yustajaabu lidalika kaagaas loo ajiibaya marka see loo maqlayaa ducadiisa yaa rabu yaa rabudiisa see loo yeelayaa loo aqbalaya rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey macnaha xadii tarjamada xadiidka waa sidaas macaanida xadiidkan uu xambaarsan yahy aad bay u weyntahay sida aan sheegnayna wuxuu ka hadlayaa xadiidkan ducada ducada marka eh, ahmiyaddeeda adducaa huwa alcibaada u nebigu yiri sala allahu calayh ali wasalam oo ducadii waa cibaado ilaahay keyrkii in loo leexiyaa ma bannaana oo alle keligiiba iskale subxaana wa tacaala ducada eh, ducada marka xaqiiqadeedana waxaa weeyaan idhaaru liftiqaari ila allahi tacaala qofku markuu rabbi baryayo gacmaha u hoorsanayo wuxuu muujinaa isaga inuu faqiir yahay ee alla uu u baahan yahay xaqiiqaduna waa sidaasoo maxaa le ya ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah dadow idinka ilaahay baad u baahantihiin wallahu huwa alghaniyu alxamiid allana waa alla addoommadiisa ka maarmo marka baahidaadii ayaad muujin inaad faqiir tahay oo alla u baahan tahay ayaa muujinaysaa saa darteed qofka aan muujinin baahidaas waa nin kibir badan weyna jahannamaana ilaahay ugu goodiyey wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin kuwa ducada iska weynaysiinayo cibaadada alle iska weynaysiinayo jahannamay gelayaan iyagoo dulaysa ducadu marka waxay leedahay aadaab bay leedahay aadaabta ducada marka waxaa ka mid a Eh, qofku inuu ducada aanu la qaylinin oo uu si dhexdhexaada ah uu hoos u baryo alla subxaana watacaala ambiyada ilaahayna saasay ahayn id naadaa rabbahu nidaa'an khafiya rabbigii mar oo u dhawaaqay zakariya dhawaaq oo hoose udcuu rabbakum tadarucan wa khufyatan rabbigiin saa u barya aadaabta ducada waxaa ka mida ah in ilaahay lagu baryo adoo isdullaynayo oo yacnii addoonnimadaadii iyo cajsigaagii iyo dulligaagii inaad muujiso oo alle isu dullayso udcuu rabbakum rabbigiin barya tadarucan idinka oo ilaahay isu behinbehinaayo wa khufyatan hoos ayb taana marka qofka waa laga rabaa waxaa kaloo tadaruca waa muhim alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun cadaabaan ku qabanay waa cadaabnay dadkii fama stakaanuu lirabbihim rabbigood isuma aanay dullaynin wamaa yatadaracuun mana isbehenbehenayaan marka waxaa la leeyahay marka haddii dhibaata dadka ku dhacdo masaa'ib ay soo marto inay yacnii alle isu duleeyaan gacmaha u horsadaan saasaa laga rabaa aadaabta ducada waxaa ka mid a inaan lagu xadgudbin innahu laa yuxibu lmuctadiin buu alla yidhi ilaahay ma jecla kuwa ducada ku xadgudbo ducada sidee baa loogu xadgudbaa shay mustaxiila inaa ilaahay weydiisa oo aa maala tira ilaahu weligay haydilin yaan dhimanin mustaxiil waa kaasoo kale waa ictidaaf ducaa waxaa kaloo ka mida inaad yacnii eh, shay adoo alla subxaana wa tacaala shay weydiisan kara si duuduub ah inaad wixii tafsiilkii ka badisay sida maalan ninkii xadiidka abu daawuud oo wariyey cabdullaahi bin muqafal baa waxuu maqlay wiilkiisa oo ducaysanayo dhahayo marka eh, dhahayo eh, ilaah waxaan ku weydi innii as'aluka alqasra alabyad can yamiini iljanna ilaahu sarta cad oo jannada midigteeda ku taal ayaan ku weydiisanaa idaa dakhaltuhaa haddaan galo markaasuu wuxuu yidhi rab wiilkaygiiyo ilaahay janno weydiiso yidhi nebigan waxaan ka maqloy waxaan ka maqlo yidhi sala allahu calayh ali wasalam sayatii waxaa imaan doona aqwaamun dadaa imaan doona yactaduuna fi ducaai waaduhuur oo ku xadgudbaayo ducada iyo dahaarada marka taas saxaabigu marka wuxuu leeyahay saas ugu diiyey ictidaaga waxaa ka mid a ah ducada lagu xadgudbaa qofku inuu iska raaraadiyo ilaahay luqadaada waa fahmaya ha isku dhibin ha isku kallifin waxaa doonaysa alla ka bari laakiin haddaad isku kallifto inaad duco yacnii musajac eh, duco yacnii sajci loo yeelay sajciga waxaa layihaha duco oo isku isku xaraf ku wada dhadhammaanaysa iyada dhan oo sidii gabay camal inaad ka dhigto ducadii lama rabo oo isku kallifto haddii ilaahay kuu dhaliya taas dhib ma adoon isku kallifaynin laakiin inaad isku kallifta lama ogola bukhaarigana waa ku sugan tahay xadiid noocaas oo kale ah ibnu cabaas inuu leeyahay nebiga iyo asxaabtiisii iyo waa di waa ma jeclaan jirin uu yii in ducada sajci lagu sameeyo waxyaabahaasaa ka mida waxyaabaha sidoo kale ducada marka waaa aadaabta ducada sidoo kale waxaa ka mida waysaqaad qofka waysaqab inuu alla ku baryo oo xadiid bukhaari ku sugan baa saa tilmaamaya oo nebiga calayh salaatu abu muusa alashcari nina ilma adeer ahayn u duceeyey markii loo sheegay nebigu waa soo weyse qaatay qibladuu u jeestay gacmuhu kor u taagay saddex aadaab oo ducadaa laga qaadanaya in la weyse qaato qiblada in loo jeesto gacmahana in kor loo taago gacmaha wax kor loogu taagayna allah subxaana watacaala tacaala ummaddadkoo dhan iyo makhluuqa dhan ka sarreeya marka xagga saraa gaant gacantii marka aad ula taaganaysaan waxyaabahaas marka dhan waxay ka mid tahay aadaabu ducaa waxyaabaha ducada qofka ka manciya in laga aqbalo waxyaabaha diido qofka ducadiisa is hor istaaga in la aqbalo waxaa ka mida xaaraanta oo cuno waa tanaa marka oo hadda xadiidkan baa noo tilmaamayo alla nabiga sal lla ly slam wuxuu leeyahay nin macaanidii ducada dhan la wada yimi lagu aqbali lahaa safaruu ku jiraa waa basaasayoo dhibka waa ka muuqdaa gacmihii kor waa u taagayaa yaa rabbi buu dhahayaa maxaa u diiday marka in laga aqbala xaaraanta uu cunaayo waxaa kaloo ducada waxyaabaha hor istaaga ka mid ah shirkiga ilaahay iyo qayrkii haddaa baryaysa ama ah, dhaqankaagu uu dhaqan shirki yahay waxaa weeyaan ducadaada la aqbali maayo maxaa yeel alla wuxuu yidhi fadcullaaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay barya mukhlisiina lahu ddiin idinkoo weliba cibaadada iyo ducada u gooniyeela hadaad tiraa marka ilaahay iyo owliyadoo kale ama ilaahay iyo fulaan iyo eh, waxaa weeyaan eh, ducadaadii la aqbali maayo maxaa yeele ilaahay makhluuq caajis baad ilaahay ka daba wadaan seelagaagii yeela ilaahay muxuu makhluuqan uga baahan yahay aska keligiisa wax kuu tari kareen ayb waxaa iyadana marka eh, laba laba laba shay marka waa shirkiga eh, shirkiga iyo eh, xaaraan la cuno waxyaabaha kaleo ducada in la aqbalaa hor istaagaayo yani waxaa ka mida qofku inuu ducadii uu degdegsado ducadii inuu degdegsado waxaa nebi sal lla slam wuxuu yidhi yustajaabu liaxadikum midkiin waa la ajiibayaa maa lam yastacjil haddaanu degdegin markaasaa la weydiiyey degdega waa maxay wuxuu dhahaya yaquulu qad dacowtu qad dacowtu falam yustajib lii falam yustajab lii anuu waan baryey alla waa baryey waa baryey waxbaa layga aqbali waayo fa cinda yastaxsir markaasuu daalaya waa iska dhaafa ducadii ducada waxyaabaha aan lagu aqbalinay ka mid taha dad badanna waa ku arkaysaa hadda waxay ku leeyihin meeqasanaa la ducaysanaya muslimka dhib unbau sii gelaa mar mar mar ka dambaysay imise sanaa la ducayna war annaga meeqo waxyaaboodoo ducada naga hortaagan in la aqbalaan samaynayna maan eegna wax annaga aan la imaanayna midda kale ducada iyadana marka waxyaabahaas marka waa waxyaabaha ducada qofka manciyo waay in laga aqbalo waxyaabaha diido waxaa kaloo iyadana qofkii ducadii isoo ku dadaalay toosan waxyaabihii ducada in laga aqbalaa hortaagnaayna aan samaynin iyay dhici karta haddana wixii adiga aad rabtay inaad weyso adoo asbaabtiina la timid wixii ducada in lagaa aqbala kuu diidaayana meesha aynan oolin yaa ducadaadii ayaan la aqbalayni ayaa waxaan u jeedaa muraadkii adiga aad rabtay baadan helaynin marka maxay arrintaasu noqonay arrintaa nebiga ka jawaabay sala allahu calayh waali wasalam waxay noqonaya saddex un mid ka mida imaa ducadaadii in wax kale lagugu bedelayba adiga adiga maalan ilaahay waxbaad ka barisay wixii inta lagaa daayaa wax ka fiican baaba ilaahay ku siiyey ayb inaadan ogeyn baa laga yaaba adiga kii unbaa raadinaysaa laakiin kuwa dhaqaale fara badan iyo dhaqaalayn badan oo ilaahay ku dhaqaaleeyey oo yaa jiri karo oo adiga aadan ogeyn soo ma garani midda kale waxaa weeyaan balaayo kugu soo socotayba in lagaaga celiyey mushkilo iyo balaayo khatar oo kugu soo foollaa ilaahay ducadii kaaga celinaya haddayna labada ahayn aakhire in lagu kaydiyeyo iyadoo ajar ahoo tiro badan oo janno aad ku gasho marka saddexdaa wax ka dhexeeya malaha maxaa yaele ilaahay maku dulminaayo ballanqaad buu alla sameeyey wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum buu yidhi ayb mar haddaa alla uu ku yidhi barya waa ku ajiibaya haddaad ducadii shuruudeedii la timid wixii ducada yani in la aqbala diidayana aad ka fogaatay ilaahay ducadaada waa aqbalay adi baan dareensanayn maaha qof baa laga yaaba inuu leeya ilaahu maal isii waxaa laga yaabaa maalka haddii la siiya inuu ku kibri lahaay oo ku hallaabi lahay diintiisii oo xumaa lahayd mustaqbal xumo ku dhici lahayd waa laga leexinaa maal maba la siinayo dhinac kale loo gelina waxaa laga yaaba owlaadda ou dhala ilaahay inuu barakeeyo naam oo diin iyo khayr iyo wanaag badan uu siiyo dhinac kale laga yaaba in cilmi badan ilaahay baro dhinac kale waxyaabo kale marka adiga maaha un ilaahay baa kaaga aqoon badan maslaxadaada kaanana naftaadana uga naxariis badan adiga marka waa inaa ilaahay subxaana wa tacaala ducadaadii mar walba ilahay inuu aqbalay adig inaad niyeysan tahay waa daruuri waxyaabahaas marka waa xoogaa yaroo ducooyinka iyo adaabtooda ay ku saabsanaay ee ducada shanigeeda aad bay u weyntahay imaamu abaraani kitaab adducaa la yihah buu alifay imaamu lkhaaabi kitaab shanu ducaa la yihah buu alifo ducada masaa iyo uga hadhadlo marka ducada wax sahlan maa keligeed baa intaasoo wax laga bixin kara can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi nebigu in allaha alle ayibun weeyaan mid wanaagsan ayib waa alle ficilkiisa waa ayib waa wanaagsan yahay daatadiisu waa ayibatun waa wanaagsan tahay tilmaamihiisa iyo magacyadiisu waa wanaagsan yihiin laa yaqbalu ma aqbalaayo ilaa ayiban wax wanaagsanoo xalaal amaana ilahay wax kale ma aqbalayo waa in xalaasha qofka uu ku dadaalo wain allaha tacaala allana amara lmuminiina muminiinta wuxuu faray bimaa amara bihi lmursaliina wax uu rususha faray muminiinta alla wuxuu amray wax uu rususha amray nebiyada uu amray faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha rusulu rusulay kuluu cuna min aayibaati xalaasha wax ka cuna xaggeeda wacmaluu sameeya saalixan camal wanaagsan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow mu'miniinay kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum waxaan idin siinay xalaasheeda wax ka cuna uma dakara rajula nebigu wuxuu sheegay nin yuiilu ninkiibuu sheegay yudiilu safara safarka dheeraynaya safarku marka waa madinatu ducaa qofka hadduu musaafir yahay in ducadiisa la aqbalo waa meelaha ducada lagu aqbalo ka mid yahay waxa safarka uu nebigu gaar ugu sheegaya saas baahidiina waa tanaayo ashcaa isaga waxaa lou yahay mid basaasan isagoo basaasan aqbara oo boorla yamuddu yadayhi gacmihiisa uu taagaya ila samaai samada xaggeeda yaa rabbu yaa rabbu rabbiyow rabbiyow buu dhahay yaa rab marka ducada waxyaabaha marka aadaabteeda kamida ah waxaa weye in alla magacyadiisa lagu baryo tilmaamihiisa magacyadiisa in lagu baryo walidaalika marka yaa rab rabbinimada alle in lagu baryo ambiyada ilaahay aaday ugu badnayd qur-aanka haddaa akhrisan qaala rabbi innii dalamtu nafsii faqfir lii qaala rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam taqfir lanaa watarxamnaa lanakuunana min alkhaasiriin waa ku badan tahay rabbanaa rabbanaa rabbanaada aad bay ugu badan tahay wamaطcamuhu xaraamun sidaabuu dhahayaa iyadoo wuxuu cunayo xaraamun xaraam ay tahay wamashrabuhu waxa uu cabayana xaraamun ay yihiin wamalbasuhu dharka uu xiran yahana xaraamun ay yihiin waqudiya bilxaraami xaaraamtiina ku koray oo lagu soo koriyo jirhkiisii yacnii uu ku nafaqooday xaaraantaas fa annaa ay kayfa sidee baa yustajaabu lidalika looga ajiibayaa kaas see looga ajiibayaa waa yaaba bimacnaha marka waxaa weeyaan iyadoo ay waxyaabahan jiraan asbaabihii ducada haddaa la timaado laakiin aadan waxyaabahan iska ilaalinin waxaa weeyaan ducadaadii in la aqbalo ayay mancinayaan oo ay diidayaan marka qofka muslimka inuu ka fogaado rawaahu muslim ducadaadii haddaan la aqbalayn acmaashaadiina halis bay ku jirtaa laftirkeeda marka xaaraanta qofka inuu iska ilaaliyo xaaraantu xaaraantu waxay dhibaysaa acmaashaada waa gubaysaa dab camal waaye wixii aad soo shaqaysatay dhinac ka gubaysaa marka hadhow marka waxaad la tegaysaa aakhiro wax gogo-an wax go-an marka waxay ku tarayaan ma laha walidaalika dadku qofku inuu ogaadana waa lagama maarmaan xaaraan ilaahay waa ka kaafinaya haddii uu xalaasha doono ducadii nebiga calay salatu slam laga wariyana waxaa ka mid a ah, allaahuma akfinii bixalaalika can xaraamika wa agninii bifadlika canman siwaaka ilaah xalaashaada igu kaafi xaaraantaada iga kaafi fadligaagana ilaahu igu deeq adiga wixii kaa soo haray iga deeq waa duca aad iyo aad u weyn alxadiiث الxaadi caشhar xadiidka kow iyo tobnaad can الxaسن بn عaliyi sibdi rasuuli الlahi slى الlaه عalيh وآlih وsلم وrayxaanatihi radي الlah عanه qaal xafidtu min rasuuli الlahi slى الlaه عalayh وآlih وsلم dac ma yariibuka إlى ma laa yariibuk rawaahu النasائiyu والتirmidiyu وqaala xasn صaxiix xadiidkan xadiid صaxaaxa weeyaan ibn xibaan iyo xaakim ayaa saxiix yeeleen duruqdiisuna waa duruq buuna leeyahay can ilxasan bni caliyin waxaa laga wariyey sibdi rasuulillaahi ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wiilkiisii ahaa oo awooga u ahaa warayxaanatihi udgoonkiisa ahaa radia allaahu canhu qaal xafidtu min rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga waxaan ka xifdiyey buu yidhi dac maa yariibuka wixii ku shaki gelinaya ka tag ilaa maa shay xaggiisa aad laa yariibuka aan ku shaki gelinaynin waxaan ku shaki gelinaynin aad waa hadal gaaban macaanidiisu ballaaran tahay rawaahu النasaaئiyu wالtirmidiy waqaala xasanu صaxiix xadiidkan wuxuu ka hadlaya ahmiyad buu leeyahay ahmiyaddiisuna waxaa weeyaan wuxuu ka hadlayaa warac xalaal meeradnimada xadiidkeeda xalaalmeeradnimadana waxaan kusoo marnay xadiidkii ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayin ayaan kusoo marnay kanna wuxuu ka mid yahay axaadiidta noocaas xadiidkan nebiga waxaa ka warinaya xasan bin cali alxasan bnu caliy ibn abi aalib radia allaahu canhu nebiga gabadhiisa ayaa faatima ayaa dhashay aaduuna u jeclaa rasuulka sala allahu calayh ali wasalam xasan iyo xusein iyo aad buu u jeclaa aalu beytka waaweyn ayayna ku jiraan wiilkiisaas baa markaa xadiidkan ka warinaya nabiga sala allahu calayh ali wasalam eh, xafidtu min rasuulilah sal ll slam dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk baa nebiga ka qabtay oon ka xifdiyey sidaa buu yidhi ayb macnaha xadiidkuna waxaa weeyaan eh, qofku inuu waxyaabaha shubuhaadka ah inuu ka dhowrsado waxyaabaha shubuhaadka ah maxalaal baa mise waa xaaraan talow maxalaal baa mise waa xaaraan qofku waxa uu isdhahaya inuu ka fogaado xalaasha maxdiga ah ee ee cadna inuu markaa qalbigiisa mu'minku aanu ka shakinaynin baa la ogyahay qofka mu'minka xalaasha beyinka ah iska cad ma ka shakinayo soo ma garanin xaaraanta iska cadnaada qofka mu'minka waa u jeedaa waxyaabaha marka shakiga uu ka imaan karo waxaa weeyaan wax dhinacna xaalaal ka shabaho dhinac xaaraan uga eg isagii dhanba markaa aanu ku deganayn qalbigiisa kuwaasee yeelaya waa ka dheeraanaya horena waa usoo la soo hadalna wabaynahuma umuur mushtabihaat laa yaclamuhuna kaiiru min annaas faman itaqa shubuhaati faqad istabra'a lidiinihi wacirdihi marka macnaha xadiidku marka sidaas weeyaan muminku marka waxyaabaha shakiga ka geli karo waa waxyaabahaas mutashaabihaadka ama xalaasha shaki kama geli karo walidaalika adiga laftirkaaga haddaad isfiiriso noocaas unbaad arkaysaa waxaa arkaysaa qofku yacni shayga meelna aadan ku tirin karin adiga maanta dhan waa ka welwelaa qofka talow xaaraanbaa xaalkiisu seeye maanta dhan walwal baa qofka ka hayo baynamaa shayga xalaasha ku degan yahay qalbigiisa cidna ma su'aalayo cidna ma weydiinayo marka walidaalika soomaalida laftirkeeda dhaqankooda waa ka mid nacan waxay ku xalaasha barqacadaa la qaybsadaa bannaan maalin cadaa la qaybsadaa xalaasha xaaraanta laakiin waa la dhuumanayaan qalbiga qofkaa diidaayo muslimkaa moogtahay ajiibayb marka eh, waxyaaba marka waxyaabahaasu marka xadiidku wuxuu u yahay asal uu u yahay waraca ama xalaal miiradnimadana eh, culammadu waxay yidhahdaan warac saxa ah ayaa jiro oo midka hadda xadiidka uu kugu yeerayo shubahaadka inaad ka dhowrsato iyo warac waxaa jira la yidhaha waracu dadka ahluwaswaaska iska ah waracooda waxyaaba iska cadoo xalaal cad ah ayuu ka shakisan yahay hospitaalo ama meel uu wax ka soo galeen lama rabo dadka amwaashooda inaad ku xukunto xaaraan inaad ku xukunto maaha haddaan wax cad lagu hayn asal dadka xoolaha muslimiinta xoolaha ay haystaan waa u xalaal asalku saas waa haddaad laakiin adiga shaki badan tahay oo maanta dhan taagan tahay yacnii wax suuqan lagu haysto oo dhan waa wada xaaraan oo waasaano sabab cadna aadan keeni karin waracaa waracul waraculmuwaswisiin oo kale wey ayb xadiidkan marka eh, mawduucabu marka u hadlaya waxaa laga yaabaa marka xadiidkan sidoo kale in loo soo deliishado waxyaabaha la yidhaahdo eh, eh, khuruuju can khilaafi اlculamaa culamada khilaafkooda in laga baxo maalan waxay isku hayaan masalo waxaan xalaalba qaar waxay leeyihin waa xalaal qaarna waa xaaraan bay leeyihin xadiidkan marka meeshaas inuu imaada laga yaaba oo ah adigii marka ma kala rajixi kartid dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wixii ku shaki geliyey ka tag waxaan ku shaki gelinin aad sidaa baa la dhahaya marka ibnu rajabna sharxan wuxuu ku tilmaamaya waxyaaba marka in loo la ogaado qasab ay tahay oo ah in qofka uu aad yacni shubuhaadka dul istaagooda inuu aad iyo aad intuu ugu talax tago yani qofku haddii uu waxaan ujeedaa shubuhaadka ka fogaanshadooda waxyaabahan hadda shakiga ku jira qofka inuu ka fogaado yay u habboon tahay inuu ka fogaadana waxay u habboon tahay inuu ka fogaado qof xaaraanta ka soo fogaado laakiin nin xaaraantii aan ka fogaanin shubuhaadkan ka fogaanaya inuu yidhaahdo wax maslaxaa kuma jirta taas waa midii marka ibnu cumara ka mida qisada ibnu cumar daayi reer ciraaq oo kale waxay iska ilaalinayaan tixsi diliddiisa markaasay xuseen wiilkii nabigeena sala allahu alayh ali wasalam dilaayeen muslimiinay dhiigoodii banaysanayaan duqsiyay ka hadlaayeen kuwaasoo kale marka warac ma ah waxooda waa dheeldheel waay <laughs> soo ma garanin dad noocaasa marka iyaa jiraan halkaa markuu ku keeno wuxuu yidhi kamaa qaala bnu cumar liman sa'alahu can dami lbacuud dhilmaanyada yani dhilmaanyada ama kaneecada dhiiggeeda ka waran uu yidhi haddii qof muxrima ah uu dilo ama saasoo kale markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhi yas'aluunii can dami lbacuud dhilmaayo ama kaneeca dhiiggeeda i weydiinayaan waqad qataluu lxuseyn xuseen bayna dileenuu yidhi wa samictu nabiya sala allahu calayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay humaa reexaanataaya min addunya waa laba udgoonkaygii waayu labadan wiil adduunyada dhexdeeda nebigu wixii uu ku udgoonsanayo qof muslima saxaabi haddana ah nebigu saa u jeclaa bay dilayaan ma ka fiirsanayaan dhib uma arkaan dhinaca kale waxay ka fikerayaan tan dadku marka haddii baadidu la fogaato iyo xaaraantu yani marka ay yani bidcada markay la fogaato waxaad arkaysaa wixii inuu weyneeye ay ahaydna ma weyneynayo hmm. imaam axmed iyo culimmadana marka waa nici jireen masaa-isha noocaas oo kale ah xadiidkanna marka dhammaystir kale ayuu lahaayo fa ina alkhayra طuma'niinatun wa ina ashara riibatun xadiikan marka dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka faina alkhayra khayrku umaniinatun waa deganaan khayrka qalbiga muslimka waa ku degaa waina shara riibatun shartuna waa shaki harta yani xun unbaa laga shaki ayaa qalbiga qofka ku noqnoqoto riwaayo kale waxay leedahay ina asidqa uma'niinatu runtu waa xasilooni iyo deganaan waina alkadiba riibatun beentana waxaa weeyaan waa shaki wax marka adig qalbigaaga shakiga kuu keenaayo waa inaad isaga fogaato can ilxasan bni caliyin sibdi rasuulilaahi nabiga calayhi salatu slam wiilkiisii ahaa hore alla ly wow uu ahaa wa udgoonkiisa ah radi allahu canhu qaal waxa uu yidhi xafidtu min rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nabigaan ka xifdiyey waxaan nebiga ka xifdiyey dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wixii ku shaki gelinaya ka tag wixii aan ku shaki gelinaynin aad waxaa kaloo loo shaqlay dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka idan waa dabdi saxeexo rawaahu النasaaئiyu wالtirmidiyu waqaala xasanu صaxiix alxadiiث الثaanي caشhar xadiidka labayo tobnaad can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh walih waslama qaal min xusni islaami اlmar'i tarkuhu ma laa yacniih xadiiثu xasanu rawaahu الtirmidiyu wagayruh can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey can الnabiy uu ka wariyey salى اllahu عalayh ali waslama qaal min xusni islaami اlmar'i qofka islaamkiisa wanaagiisa waxaa ka mid a tarkuhu ka tegistiisa maa laa yacniihi waxa maa laa yacniga ee aan shaqo aan u haynin inuu ka taga maa laa yacniihi yani wax aan dan aan aan dan u haynin oo aan dantiisa ahayn inuu iskaga tago nacam xadiidun xasanun weeyaan imaamu nawowi xadiidkan waa xasaniyey sidaad ujeedaan ibn cabdilbarna sidaas oo kale ayuu leeyahay culamada qaarkoodna xadiidkan inuu mursal yahay bay sheegeen Eh, laakiin duruq kale ayaa ay dhici kartaa in lagu kabo oo xadiidka bimajmuuci uruq xasan inuu marka ku noqdo sida nawowi iyo ibn cabdilbarba ay sheegayaan xadiidkan marka waa asal aad iyo aad u weyn oo usuusha aadaabta ka mid a ah. xadiidkan aadaabtuu ku saabsan yahay aladab ayuu ku saabsan yahay edabta naam abu camar ibnu salaaxna wuxuuba ka sheegay can abi moxamed ibni abi zayd imaam almaalikiyati fii zamanihi inuu yidhi imaamkaas jimaacu aadaabi اlkhayri wasimatuhu tatafaracu min arbacati axaadiid khayrka aadaabtiisa o dhan afar xadiid ayay ka farcantaa man kaana yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhiri falyaqul khayra aw liyasmut ninka alla e rumaysan wax fiican ha sheego khayr ha sheegama ha aamuso min xusni islaami اlmar'i tarkuhu maa laa yacniih maa laa yacniiga inuu ka tago qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda iyo ninkii nebiga dardaaranka weydiistay wuxuu ugu soo gaabiyey laa taqdab ha caroonin macnaheeduna dabcan waxaa weyaan caradaada ha ku dhaqmin waxa ay ku farta caradaada ha ku dhaqmin markiiba debi caradaada baktiyi waa dhici kartaa qofku yani ma laga wado weliga ha caroonin ma laga wado bani aadam waa qofku waa caroonaya dabcan afar eh, yani xadiidka ah marka laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih afartaas xadiid waxaa weyaan aadaabu اlkhayr furaheeda qofka hadduu afartaa xadiid ku dhaqmo aadaabtiisu hagaagaysa laa shak ayb xadiidka macnihiisa waxaa weeyaan min xusni islaami اlmar'i tarkuhu maa laa yacniih yacnii qofka islaamnimadiisa yanii qaybaha islaamnimadiisa waxaa ka mid ah wixii maa laa yacniya inuu iskaga tago maa laa yacni waxaa la yidhaha waxaan aakhiradiisana wax u keenaynin adduunyadiisana wax u keenaynin fiican ayb waxaas ha ahaadaan qowl lagu qowlay la dhaho ama ha ahaada ficil la sameeyo ha noqdo macnaha marka min xusni islaami mari tarkuhu ka tegistiisa maa laa yacniihi waxaa loo jeedaa macnuhu waxaa weeyaan waxa isaga marka aan cinaayo u lahayn wixii aan dan u ahayn wixii aan qusaynin ama aan dan u ahayn weyaan soo ma marka waxyaabaha isaga aan dan u noqonaynin marka laga fiirin maayo wax asaga uu jecel yahay sharcigaa dantiisa yaqaano wixii sharciga aanu dan uga dhigin waa inuu iskaga tagaan macnaha meesha ku jira marka sidaas weeyaan islaamka kaamilka ah ee dhammaystiranna waxaa weeyaan waa midka xaaraantao dhan looga fogaada iyo maalayacniga xadiidkan marka waxyaaba fara badanoo marka maalayacniga waa qofku marka wixii aan qusaynin isaga waa waa noocyo badan yihiin waxyaabaha ka mida wax aan qusayn waxaa ka mida qofku inuu yani eh, waxyaaba asagu aanu ahal u ahayn inaanu ka hadlin tan ugu daranna waa taas macam maalan diintii ma yaqaano caalim ma aha inuu marka xalaash iyo xaaraanti ka hadlo ra'yigiisa oo uga hadlo maanta dhan marka u ka sheekeynayo waxaan qusaynin waa isaga culimmada quseeyaan faraa inuu ka qaado soo ma garan maxaa haddii kale wuxuu noqonayaa weliba waa dembiga aad u weyn wuxuu noqonayaa qof alqowlu cala allahi bilaa cilmi ilaahay in la masabito wax ka daran ma laha qul inamaa xarama rabbiy alfawaaxisha maa dahara minha wmaa baطn wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaqi waan tushrikuu biاllahi maa lam yunazil bihi sulطaana waan taquluu cala اllahi maa laa taclamuun si u kala xun yihiinaa loo kala dabamariyey <coughs> waxyaabahaas marka inuu ka fogaado waxyaabaha waxaa ka mida ah sidoo kale carabkiisa inuu ilaaliyo waxyaabaha marka keenaayo maalaa yacniga qofku inuu ku bato waxaa ka mida ah carabkiisa haddaanu xifdinin ousa ilaalinin maalaa yacniga waa badana walidaalika nebiga sala allahu alayh ali wasalam wuxuu tilmaamay dadka waxa ugu badanoo halaago in carabka uu yahay mucaad markii uu yidhi xadiidkiisana wuu keenayaay markii uu yidhi aina lamu'aakhaduuna bima natakalamu bihi waxaan ku hadlayna ma naloo qabanayaa qaala hakilatka umuka ya mucaad hooyadaha kuwahaysoy hal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim aw qaala calaa manaakhirihim ila xasaa'idu alsinatihim carabkooda wixii uu gurtay unbaa dadka naarta geliyey wax kale miyaa geliyey yiri nacam waxyaabahaas marka inuu ilaaliyo farjigiisa inuu maalaayacniga ka xifdiyo xubnihiisa o dhan inuu sida sidoo kale uu ilaaliyo macruufka inuu ku dadaalo munkarka eh, eh, munka eh, yani macruufka inuu faro munkarka u reebo ayb haddii qofku marka aanu sidiisaba waxa danta u ah haddaanu ku dadaalin ee uu ka mashquulo marka dambe maalayacniga unbuu la imaanaya ku dhacayaan culammadii salafku waxay dhihi jireen kalaamu اlcabdi fi ma laa yacniihi khudlaanu min allahi caza wajal nacam qof haddaad aragto waxaan qusaynin ama wax yacni dan aan u ahayn ka hadlaayo taa waxay calaamad u tahay qofkaas in alle subxaanahu watacaala uu hoojiyey waa qof alla hoojiyey oo uu yacnii meel xun uu ka tuuray qof aan haddaa aragto maalayac inuu ku dhex jiro qofku marka haddii maalayacniga uu ka tago wax isaga quseeye dantiisa aana uu la imaanayo islaamkiisu inuu wanaagsan yahay marka xadiidka laga qaadana sidoo kale maxaa yaele min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacniihi baa haddii uu ka tago wixii asaga dantiisa ahaana uu la yimaado qofkaasi qad xasuna islaamuhu islaamkiisu waa wanaagsanaaday oo waa hagaagay qofka hadduu islaamkiisu wanaagsanaaday marka muxuu ajaruu helayaa xadiidkii nebiga imaanaya sala allahu calayh waali wasalama idaa axsana axadukum islaamahu midkiin hadduu islaamkiisu hagaajiyo fakulu xasanatin yacmaluha tuktabu bicashri amhaaliha ilaa sabcimi'ati dicfin qofka waxaa xasano kasta ou la imaada toban jeeraa loo laablaabay ilaa toddoba boqoloo laablaab wakulu sayi'atin yacmaluha tuktabu bimiliha xataa yalqa allah caza wajalla sayi'a kastana xumaan kastana iyadoo kale unbaa loo dhigaya ma loo laalaabaya ilaa oo alla kala kulmaayo idan marka ujuurta in la laablaabo ajarka in toban laab toddoba boqoloo laablaab la gaarsiiyo waxay ku xiran tahay islaamkaaga inaa hagaajisa soo ma kase islaamkaagina maxaa ku hagaajinaysaana maalaa yacniga inaad ka tagto sida isuu xidhayna xadiid isuma jeedin nebiga calayh isalaatu wassalaam marka ha u malaynin ujuurtan ajarkan la laalaabaayo qofka inuu iskaga soo xasilayo waxay ku xihan tahay islaamkaaga inaad wanaajisid waxaa ku wanaajin kartidna maalaa yacniga inaad ka fogaysid weeyaan وعن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال min xusن إسلاam الmarءi qofka islaamkiisa wanaagiisa waxaa ka mida tarkuhu ka tegistiisa maa laa yacniihi waxaan dantiisa ahayn isaga markaa dan addunya dan aakhira midna aanu ahayn inuu ka tagaa islaamnimadiisa wanaageeda ka mid ah xadiiثun xasanu weeyaan rawaahu التirmidiyu وغayruhu tirmidi iyo غayrkii ayaa wariyeen وبالlahi التwفiiq وصلى الله وسلم على نبيina mحamed وعلى آله وصaحبه وسلم